بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المجاز العقلي waxaynu soo dhiganay ama inoo soo dhammaaday almajaaz allugawi ayaa inoo soo dhammaaday kolkaa waxaynu maanta cashirkeenani uu noqon doonaa biidni illaahi tacaala almajaaz alcaqli buu noqonayaa majaaz alcaqli markay culimmadu ka hadlayaan waxa weeye tajawuska ama majaasaysigu ma aha xagga luqadda erey ma aha macnihiisii aan ahayn loo isticmaalay ee tajawuska iyo majaasaysigu wuxuu noqonayaa xagga caqliga ayuu noqonayaayo caqligiibaa ugu tasarufaya shayga sidii uu ahaa si aan ahayn buu caqligu ugu tasarufaya kolkaa waxaa la odhanayaa almajaas alcaqli baa la odhanaya marka alamila tusaale ahaan laba erey oo xaqiiqo ah ayaa labada ereyba lagu wada hadlayaa ereyganina waa xaqiiqa ereygan kalena waa xaqiiqa labada ereyba waa xaqiiqa markaa labadaa erey ee xaqiiqada isa laakiin majaasa isa ee luqadda kii horeen soo dhiganaynayna wuxuu ahaa ereyga oo sidiisa majaas u ah oo macnihiisii rasmiga ahaa aan loo jeedin baynu ogeyn oo majaas lalahaa luqawiya laakiin majaas alcaqli waa ereyganina waa xaqiiqa kan kalena waa xaqiiqa isasiintooda ama isku idaafayntooda ama mafcuul iskaga dhigidooda ama faacil iskaga dhigidooda xagga isa siinta ayuu ku jiraa kolka waxaa la yidhaahdaa shay aan faacil ahaynoo faacil laga dhigo weeyaan majaaska cadligiihi amaa shay aan mafcuul oo mafcuul laga dhigo weeyaan ama shay aan mudaafun ilayhi oo mudaafun ilayhi laga dhigo weeyaan aduu shay halkiisii meelaan ahayn la dhigo ayaa la odhanayaa almajaas alcaqli tusaale ahaan waxaad odhanaysaa masaajidkan talow yaa dhisay baad odhanaysaayo wadaadkii dhisay baad ugu magac daraysaa alla sheekh hebel dhisay baad odhan haddaad doonto waxaad odhanaysaa dabaqan yaa dhistay oo markaasaad odhanaysaa dabaq meelahan ka socda magaalada dee hebel baa ninkii lahaa ayaad ugu magac daraysaa waxaa laga yaabaa wadaadkuna inuuna ahayn injineer wax dhisa odayga meesha lhina inuuna ahayn injineer wax dhisa haddana isagiibaa dhistay baa tidhi hebel baa dabaqan dhisay waa sidee hebel ma meesha dhisay nimanbaa dhisay shaqaalo ah kolkaa faacilka rasmigii shaqaaluhu ahaa shaqaalihii maadan siinine qofkii dabaqa iska lahaa ayaa tidhi war hebel baa halkan dhisay baad aragtay waxaad aragtay waddan baaba'ay baad aragtay oo dumay baad aragtay markaasaa tidhi war niya waddankayaa dumiyey oo kii markaa xukumayey madaxweynaha ka ahaa ayaad soo qaadato dee hebel baa dumiyey baa tihi ma waxaad u malaynaysaa hebel inuu ama intuu hub qaatay inuu waddanka dumiyu sidaa u baabi'iyey waa maya waddankan waxaa dumiyey dee niman isaga ku kacay oo ka hor yimid iyo ciidankiisii oo la dagaalamayey baa dumiyey labadaa ciidan baa meesha isku helay markaasay meeshii baaba'day kolkaa duminta rasmiga ah, cidda faacilka ka ahayd ee faacilka u ahayd labadaa ciidan bay ahaayeen haddana maxaynu nidhi hebel baa dumiyey baynu nidhi ninkii madaxweynaha ka ahaa ayaan ugu magac darnay oo hebel baa dumiyey baynu odhanaynaa maxaa kalifaynaynu nidhaa ah, hebel baa dumiyey dee isagu faacilka maaha waa sabab sababtii waxaan samaynaysay weeyaan isagu kolkaa sababtaa ah, halka faacilka la dhigaa sidaasay ka dhigan sababta halkii faacilka ayaad dhigi kartaa iminka waad aragtaa suuriya kale markaad sidaa u eegto waxaa laga yaabaa qofku inuu markuu sidaa eego ummad maalin kaste dhimanayso oo uu arko oo maxaanku idhaa wadan maalin kaste gubanaya oo ololaya inuu yaa wadanka sidan u galay dee asad baa sidaa u galay buu odhanaya ummadan yaa laynaya maalin kaste boqol qof iyo in ka badan baa dhimanaysa dee asad baa laynaya kolkaa waxaa dhici karta asad inuuna weligiiba inuuna hubba sidan baa dhici karta weligii inuuna qacantiisa qofku dilin baa dhici karta laakiin haddana maxaynu u nidhi dilay isagii maadaamuu mas-uuliyaddiisi iyo taxta xukmihi waxani uu ku dhacayo eeg isagoon faacilkii rasmiga ahaa ahayn ayaa faacil looga dhigaya oo la odhanaya kanaa mas-uulka ah. qoladii ku kacsanayd baad faacil uga dhigiyo waxaad odhan qoladan mucaaradka ayaa waxaan iyo dembigan iyo falka intan la egeysatay sababtuna waa maxay dee iyagiibaa ku kacayo iyaga laftoodu qaybtooda inay qaataan ay tahay aduu almuhim majaasal caqligu waxa weeye markaad tidhaa hebel baa magaaladan dumiyey hebelkaa xaqiiqadiisii baa looga jeedaa oo waa hebelkii dumintana xaqiiqadeedii baa looga jeedaa oo waa dumintii majaasku xageebuu ku jiraa haddaba isasiinta ayuu ku jiraa majaasku faacil iskaga dhigidda oo keliya ayaa majaasa markaa labadaa shay een islahayn markii laysa siiyey ee la yidhi hebel baa waxaan mas-uul ah, hebel baa sameeyey isasiintaasuu tajawus ku jiraa iyo majaasaysi uu ku jiraa waxaan u malaynayaa in majaasaysigii la fahmay ama almajaas alcaqli in la fahmay bay ila tahay almajaas alcaqli nebi maxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi shayabatnii huudun ciradan waxaa iga soo saartay huud baa iga soo saartay kolkaa shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa markaan eegno hud baa i ciraysay iyo walaalaheed markaynu eegno ama kuwii lamidka ahaa cirada xaqiiqadii baa looga jeedaa ciro ahayd huudna suuratulhuud baa looga jeedaa oo xaqiiqo ah labadii ereyba waa xaqiiqa tajawusku wuxuu ku jiraa ka dhigidda huud faacil laga dhigay waayo ereyga yaa wax cireeya tashyiibka ilaahay unbaa iskale subxaanahu wa tacaala cidda cirada soo saartaa waa khaaliqa oo keliya ilaaha raxmaankaoo keliya maadaamuu cirada soo saaro sababo ayaa jira haddaba ilaahay ciradaa markuu qofka ka soo saarayo sababo loo marayo ayaa jirta ama sababo lagu keenaya jirta haddaba sababtii lagu keenayay ayaa faacil laga dhigay oo huud waa sababtii uu u ciraystay ilahay baa cirada soo saara laakiin waa sababtii uu u waxaad eegaysaa dhulka oo si fiican roobuga daay si fiican uu roobuga da-ay baad eegaysaa si fiican dhulka markuu roobku uga do-o cagaar iyo doog ayaa dhulka ka soo baxa markaasaad odhanaysaa cagaarka waxaa soo saaray roobkii weynaa ma garanaysin ee maalmihii dhowaa inagu da-ay roobkii weynaabaa cagaarkan soo saaray cagaarka yaa soo saara ilaahay unbaa soo saara cagaarka subxaanahu wa tacaala ilaahay oo keliyihii markuu cagaarka soo saaro cagaar soo saaridii yaynu faacil uga dhignay haddana roob baynu faacil uga dhignay oo waxaynu nidhi waa roobkaasaa cagaarka soo saaray baynu nidhi kolkaa cagaar soo saariddan waxa wey xaqiiqadeedii weeyaan oo cagaarkani waa cagaarkii caadiga ahaa ee saxda ahaa roobkuna waa roobkii xaqiiqada ahaa oo majaaskuma jiro laakiin halka uu majaasku kaga jiraa waxaan faacil ka dhigay oon idhi isagaa waxaan sameeyey kii waxaan sameeyey kuaan ahayn dee ilaahay baa meesha faacil ka ah ilaahay baa ambata rabiicu markaad tidhaa albaqla rabiicu waxba ma soo saaree ilaahay baa wax soo saara laakiin sababtii wax soo saaraysay ayaa rabiica laga dhigay sabab baa laga dhigay ambat arabiicu albaqla haddaba waad la socotaa marar badan waa inaan afkeenna ku isticmaalno marar badan baynu ku isticmaalnaa aynu faacil ka dhignaa wixii faacilka ahaa ee rasmiga ahaa waxaan ahayn oo sabab ku le dee markaa kii sababta ku baynu faacil ka dhigaynaa amaa wakhtigii ficilka la samaynayey baynu faacil ka dhigaynaa amaa makaankii ficilka lagu samaynayey baynu faacil ka dhigaynaa meel uun baynu faacil ka dhigi shay xidhiidh lale shaygan ayaynu faacil ka dhigi iminka waxaynu nidhi dooxii baa socda dooxii ayaa socda baynu nidhi bal hadda hadalkaa u fiirso dooxa maxaan uga jeedaa ma majaas baa kelmaddan dooxiihi may doox waa dooxii aynu naqaanay socodkana maxaynu uga jeednaa socodkuna waa socodkii la yaqaanayuun majaasku halkuu kaga jiraa haddaba horta dooxa biyaha lama yidhaah dooxa waxaa la yidhaahdaa meesha godanay biyuhu maraan baa doox la yidhaahdaa laakiin biyaha laftooda lama yidhaah meesha godan ayaa doox la yidhaha laagta ah sida dooxeennan kale waa doox dee hamoodina in biyaha doox la yidhaah biyaha meesha maraya ma aha doox dooxu waa meesha godan haddaba markaan idhaa dooxii baa socda saweeri aynu soomaali ahaan u isticmaallo ma markaan dooxii baa socda dooxaa maxaan uga jeedaa ma majaaz baan uga jeedaa mise xaqiiqa xaqiiqaan uga jeedaayo dooxu waa dooxii hargeyse la yaqaanay socodkana maxaan uga jeedaa socodka laftiisana xaqiiqaan uga jeedaayo socodku waa socodkii caadiga ahaa socodkii aynu naqaanay unbaan leeahay dooxiibaa socda markaan leeahay socodkuna waa socodkii haddaba majaazku wuxuu ku jiraa waa caqliyo socodka cidda samaynaysaa dooxa maahae oo god yaroo socda weli maynaan arage ama dooxan hargeyso dee lugaynaya maynu aragnoo socda oo dhaqdhaqaaq samaynaya maynaan arage faacilka dhigidan dooxa aynu faacilka ka dhignay ayuu tajawusku ku jiraa kolka xaqiiqadu waxay ahayd dooxa wax dhex mari jiray baa socda dooxa maxaa dhex mari laga heli jiray biyo kolka dooxiibaa socda haddaad hadalkaa xaqiiqadiisa doonaysid maxay ahayd inaad ugu dhawaaqdo dooxa biyihiisiibaa socda inaad tidhaabay ahayd ilan waxa soconayaa waa biyahee dooxa ma aha laftiise dooxa biyihiisi ayaa socda saasay ahayd haddaba waxaa jira waxyaabo badanoo ilaahay sabab ka dhigo ayaa mararka qaar sida faacilka aynu ugu dhawaaqnaa waxaa laga yaabaa inay qof midi lagu dhufto tiaa mididiibaa dishay aryaa wax dila ma midida mise ilaahay baa wax dilaa mise intay midi ku dhacday haddana waxba noqon waayey cidda wax disho ee dilidda imaatada yaa iska leh ficilka imaatadaa ilaahay unbaa sameeya laakiin sababo badan buu ilaahay de ayuu qofka sabab uga dhigaa kolkaa maadaamay mididu sababu noqon karto midi dishay waad odhan kartaa xabad baa dishay waad odhan kartaa waxa weeye sababtii uu dee looga dhigay ayaad soo maraysaa dabbaa igubay baad odhan kartaa war gubidda ilaahay unbaa waxguba ilaahay unbaa waxgubo dabkani marar badan buuna waxba ku yeelaynin nebi ibraahimba waa kii ilahay yii qulna yaa naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahim wasalaama calaa ibraahim kolka nebi ibraahim waa nebi runtii caqaa'idka meelo badan lagaga barto ayuu ka mid yahay waxa weeyaa nebi waxyaabo badan bay culimmadu usoo qaataan xagga caqaa'idka dabku inuuna iskii awoodu lahayn nimankii falsafada ahaa meeshaa way ku khaldameen ille waxay moodeen inuu dabku waxgube waxay ka saareen awooddii ilaahay waxay yidhahdeen kolkaa dabku hadii aad tidhaa dabku dabnimadiisan ilaahay awoodii kumaba jirto haddaad tidhaa ee isagan uunbaa gubidda samaynaya haddaad tidhaa waa khata faadixa nabi ibraahim waa waxba yeeli kari waayey dabku birtu waxba ma goyso haddii awoodda ilaahay ay ka maqan tahay ilaahay hadduu ka maqnaado waaynu garanaynaa nebi ibraahim inankiisii ismaaciil mididiima waxba yeeshay waxba ma yeelin kolkaa waxaad ogtahay aacilka rasmiga ee weynaya dilaya aacilka rasmigawaxyaabahan kaleen faacilbaa sabab sabab faacil ka dhigayna waa sida ninkaa madaxweyneed leedahay isaga ayaa waddankaa baabi'iyey ama isaga ayaa dadkaa laayey de isagu qacantiisa kuma layne amarkiisiibaa laakiin lagu laayey bay ka dhigan tahay almajaas alcaqli culima waa kaa waxaan u malaynayaa in mafhuum uu inoo yahay majaas aluqawi laakiin wuxuu kaga duwanaa majaas luqawi wuxuu ahaa kelmado kelmado ayuu ahaa majaas luqawi kelmad iskeed majaas u ah ayuu ahaa majaas luqawi bal haddaba aynu eegna kitaabkeennuna sida uu uga hadlo qaala almutanabi wuxuu yidhi yasifu isagoo tilmaamaya melika ruum kii reer ruum ayuu doonayaa inuu tilmaamo bacda an hazamahu intuu jebiyey sayfu dawla ninkii sayfu dawle la odhan jiray intuu jebiyey wuxuu markaa ويمشي به العكاز في الدير تائبا وقد كان يأبى ماش يا أشغار أجردا ويمشي به في كنيسة دحية بارو ستينيسا تائبا سوى توبتنا وقرام هيرا يا أكيد مشرا فرس كعس سعودي أيضا فرس عرب يرى إنه فولا سكين جيبك لأول لكن أنت ألبس ألبو فولا بلي أبوك وبكي رجال سيد دولي دقال إسلاقين sayfu sayfu sayfudawla ciidankiisiina jebiyey dhulkiisiina qabsaday isagana nolol ku soo qabtay markaa wuxuu sameeyey buu iska dhex galay isagoo taa'iba oo tawba keena muxuu ka tawba keenay kufriga taa'ibka ma ahayne dagaalkii muslimiinta uula galay buu taa'ib ka ahaa wuxuu lahaa dib dambe muslim ula dagaalami maayo waa taa'iban buu ahaa markaa bakoorad buu sitaayo isagoo bakooradiisii sitaa ayuu soo dhex galay halkee kaniisadii kolkaa bakooradaas ku dhex tukubaa markaa tukubuu sitaa sayfudawla gabaygan markaa tiriyey wa yamshii bihi waxa socodsiiya alcukaazu bakoorad ayaa socodsiisa fi dayri kaniisada dhexdeeda taa'iban isagoo tawbakeena ah waqad kaana wuxuu ahaan jiray ya'baa kii diidee iska kibriya mashya ashqara ka midab midabka ah socodkiisa ajrada ee dhogoryaraha ah ka midab midabka ee dhogoryaraha ah weligii uu iska kibrin jiro uu iskala weynaa buu leeyahy inuu ku dul socdo ashqarku waxa weeye casaanku kuu ku jiro midabkiisa waa faraska ugu dheereeya carabta agteeda oo inagii nidhi faraska dhogorta iyo dhegta iyo cida saddexda dhinacba waa laga qiimeeyaa kolkaa dhogortu waxay tilmaantaa farasku faras adag inuu yahay ayay tilmaantaa hadaba waxaan uga jeednaa yamshida socodka ma arkaysaa yamshi yaa faacil u ah oo soconaya xaqiiqada markaad doonayso wadaadkaa kaa kaniisada jooga kaa ayaa soconayay sow maaha kaasayaa socodkan faacil u ahaa iminka laakiin yuu faacil uga dhigay gabayaagu ukaas buu faacil ka dhigay bakoorad buu faacil ka dhigay bakooradaa socodsiinaysa buu yidhi sidii wuxuu bakoorada saaran yahay iyaduna ay wado kolkaa bakooraddiibuu faacil ka dhigay bakooradu bakooraddu bay meeshan ka noqon kartaa maya waa maxay haddaa waa aaladii lagu tukubayey maadaamay tahay sababtii uu qofku aaladii uu ku tukubayey iyada aynu faacil ka dhigno hadaba sow ma tidhaahdid katabtu bialam ma tidhaahdaa katabtu bialam qalin baan wax ku qoray ma tidhaa ka wax qorayaa sow aniga ma aha markaan idhaa katabtu bialam shayga aalada een wax ku qorayna sow qalin maaha dee qalinkaa faacil ka dhig oo qalin baa qoray dheh qalin ayaa qoray waad odhan kartaa kataba qalamun waad odhan kartaa qalin baa qoray baad odhan kartaa wa yamshii bihi waxa socodsiinaya alcukaazu bakoorad ayaa socodsiinaysa fi dayri kaniisada dhexdeeda ayay socodsiinaysaa taa'iban isagoo tawbtawbo keenay waqad kaana wuxuu ahaa yaabaa kii iskala weyn ama iska kibriya mashya ashqara faraska cas socodkiisa ajrade ee haddana dhagoryaraha ah banaa waxaa dhisay camru bnu caasi ninkii camr ibnu caas la odhan jiray ayaa dhisay madiinat alfustaad magaalada fustaad la yidhaah ayuu dhisay madiinat alfustaad cidda dhistay camr bnu caas waa saxaabi radia allaahu canhu cumar binu khadaab markuu arko nin hadalku uu ka soo bixi la'yahay ama dadkan maad aragtay markay doonayaan inay wax yidhaahdeen aan waxii caddayn karin ee shaygay doonayeen ku dhawaaqi karin dadka caynkaaya markuu cumar binu khadaab arko wuxuu odhan jiray khaaliqu haada wa khaaliqu cumar ibnu khadaab waaxid buu odhan jiray khaaliqu haada wa khaaliqu camar ibnu caas waaxid buu odhan jiray kan iyo camar ibnu caas ba isku ilaahbaa abuuray camar ibnu caas wuxuu ahaa aftahanimada nin laga yaabay buu ahaa saxaabigaas waa ninkii masar qabsaday camr ibnu caas saxaabiga radia allaahu canhu waxaa weeyaan camr ibnu caas nin ucjuubatu zamaan dadka farakutiriska amarkay hadlayaan ayuu ahaa ee caalam alislaami soo mara camr ibnu caas kolkaa cumar binu khadaab baa halhays jiray ninka hadalka caddayn kari waaye inuu yidhaa kan iyo camar ibnu caasba isku ilaahbaa abuuray buu odhan jiray camar ibnu caas geesi buu ahaa laakiin xeelad badan xeelad badan xeelad badan buu ahaa waxaan xasuustaa dagaaladii uu masar ku qabsaday dagaal ka ayuu kii ciidamada gaalada watay ayaa la hadlay waraaq buu usoo diray markaasuu yidhi camarow aan kaa codsada arrin buu yidhi dee isku dhammaanay oo raggeennii isku dhammaadaye laga yaaba inaan waxyaaba xala gaadhnabe bal nin badan iisoo dirso buu yidhi bal iyo iisoo dir anu wada hadalle buu yidhi camar baa yidhi markaa wallahi waaba arrin fiicane ninkan de adiguba utag buu yidhi kuma garanaya ilayne adiguba utag markaasuu camar hoosta ka dusayo isagaa u tegey ninkii wuu la hadlay markuu la hadlay cabbaar wada sheekaysteen ayuu ninkii gaalada haystay la amakaagay markaasuu waryo ahe war nin su-aalanku weydiiye buu ciidankaaga ma laga soo heli karaa buuhi nin adoo kale ah <laughs> markaasuu camar ku qoslayo kii ugu xumaa baan ahay buui ugu liitay baa lasoo diray buu yidhi buu yidhi ugu liitay ayaa lasoo diroon anigu ahay buu ninkii wuu yaabay warniw nimankani buu nimankan muslimiinta iyo khatarsanaa ninkii gaalada haystay baa hadiyad aad u badan iyo dahab iyo lacag aad u badan buu camar u dhiibay arhooyonyon bal naga tag buu yidhi lacagtaana qaado oo iska tag markaasuu kii waashmaanka xaariskii ma garanaysa gaadhkii sare ayuu boqorkii gaaladu la hadlo wuxuu yidhi ninkaasi markuu ku ag qoorta ka jara ninkaa dila buu yidhi ninkaa dila waa geesiye horta hal geesiyaynu ka dilnay meesha aynu ku dilnay dila buu yidhi mana dagaalami karo hubna masita waana ciidankayni buu dhex joogay ninkaasi kol sinaba yunoo idinku dhaafin buuri camar bnu caas waa ninka muslimiinta idin watay ee masar oo dhan haystay laakiin lama garanayo haddii la garanayo kolley shakila-aan way dili lahaayeen aayarbu intuu halkii maray ayuu markuu kii albaabka joogay ee gaadhka ahaa ee dil markuu camar sidaa ugu baxay ayuu fahmay kaasi inuu dilayo aad buu maskaxdiisa jeeday camar bnu caas markuu fahmay ayuu ku soo noqday boqorkii uu iska soo noqday bartiibuu ka soo noqdo boqorkii ma garanaysa ayuu ku soo noqday boqorkiiba la hadlayo ar maxaa ku soo celiyey buu yidhi ku diray boqorow buu yidhi ragga igu xeeran markaan eego iyo xaafadda aan ka soo jeedo ee dee imika aniga ilmaadeeradayo keliya marka la eego buu intani way nagu yaraatay buu waxba naga gaadhi mayso wallaahi waxaan jeclaystayba buu boqorow ama inaadanna tusina aan iskaba soo celiyo buu yidhi igaba qaadato nagaba qaado nagaba reebo ama inaan toban nin keeno khatar ah oo dee waan ku nin deeqsiya tahaye toban intaan hoos ula hadlo inaan toban intaan kuugu yeedho aad intan in la mid kasta siiso ka warran boqor bu fikraddaas abay ku soo dhacdee markaasuu boqorkii farxay markaasuu leen toban nin oo ninkanoo kalea layso oo muslimiinta adkanlayso adhax jab waa dhabar jab wey tahay buui waryahe war iigu yeedh bu yidhi tobankaa tobankaaba iigu yeedh bu aniga intan iyo in ka badan baan siinay tobankaba u yeedh buu yidhi hoosta boqorkii kala hadlay qoladii gaadhka ahaydoo daaya buu daaya toban buu laynuu yeedhayahay <laughs> ya camar markuu albaabka dhaafay nimankii dhaafay isagoo bad qaba ma dib ugu soo laaban dib ugu soo laaban maayo camar ibnu caas waxa weeye wuxuu ku jiray raggii muslimiinta farakutiriska ahayd camar ibnu caas banaa camr ibnu caas ayaa dhisay madiinat alfustaad magaalada fustaad ayuu dhisay waxaynu uga soconnaa kelimatu bana xaqiiqa maanta looga jeeda oo waa dhismihii rasmiga ahaa camr ibnu caasna waa saxaabigii masar qabsaday oo iyada lafteeda xaqiiqa looga jeedaa camr ibnu caas waa xaqiiqo isna banaaduna waa xaqiiqa majaasku xageebuu ku jiraa wuxuu ku jiraa faacilka dhigidda camar aynu faacil ka dhignay camar ma waxaad u malaynaysaa inuu faaciliye nin injineeroo wax dhisa inuu ahaa ma ahayn camar nin wax dhisa haddaba camar amarka ayuu bixiyeyo maadaamuu sababtii amarka bixiyey ahaa waxaa la samaynayaa waa laska faacilbaa layskaga dhigaya waa majaas caqliya sababtiibaa faacil laga dhigay markaa maadaamu isagu amarka bixiyey uu yidhi madiinatu fustaad ha la sameeyo hadaba labadaa tusaale ee koobaad waxaynu ka baranay culimo in sababta faacil laga dhigi karo ayaynu ka barannay mar kaste sababta waad ka dhigi kartaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaha soomaaliya waxa sidan u galay ama sidan u baabi'iyey hee hebel iyo hebel ragaad garanaysaad magacaabaysaa ragaad garanayso maxaad u magacawday inayna iyagu waxba weligoodba xabad ridin baa dhici karte waa sababtii dee amarka bixinaysay maadaamay sababtii yihiin sababta faacil waa laga dhigaa labadaa tusaale horeynu ka qaadanay sabanka iyo makaankana faacil baa laga dhigaa sabanka iyo makaanka sabanka iyo makaanka waxaa ka mid a masaajidkiibaa buuxsamayba dee masaajidkiibaa cidhiidhi noqday cidhiidhi ama waa cidhiidhi waa cidhiidhi cidhiidhiga masaajidku ma dareemaye yaa dareemaya dadka cidhiiriga dadka iskale laakiin halka laysku cidhiiriyaya maadaamay goobta masaajidka tahay ogaan baa masaajidka faacil looga dhigaya ilan goobtii laysku cidhiiriyey baa masaajidkiiyahe nahaaru zaahidi ninka zaahidka a ah maalintiisu saa'imun way sooman tahay wa leyluhu habeenkiisuna qaa'imun wuu taagan yahay u fiirso nahaaru zaahidi ninka zaahidka a ah saa'imun wuu sooman yahay kelimatu saa'im baa la doonayaa inaan baadhno kelimatu saa'im waa ismi faaciloo faacil u baahan saa'im wuu soomaya waa ismi faacil saama ayaa ismi faacilaynu ka keenno saa'im baan ugu dhawaaqay haddaba saama markaan saa'im ugu dhawaaqay waxaa la eegayaa yaa faacil hadalkaa u ah saa'im faacilkiisii mee waa damiir qarsoonoo huwa ah damiirkaas yuu u noqonayaa nahaarka ayuu u noqonayaa kolkaa yaa sooman bay ka dhigan tahay maalintaas sooman bay ka dhigan tahay nahaaru zaahidi ka zaahidka ah, maalintiisu saaimun wuu sooman yahay maalinta lafteedaaba sooman hadda zaahidkaa sooman ma aha maalintiibaa sooman baynu nihi kolkaa maalintu waa zabane waa xiliya siday u soomaysaa waxaan faacil uga dhignay waa majaas caqliya maadaamoo zaman iyo xili iyo wakti iyo goor ay tahay xiligaa ayaa ogaan faacil looga dhiga sida makaankaba dee faacil looga dhigo nahaaru zaahidi zaahidka maalintiisu saaimun waa saaim walayluhu ninka zaahidkaa ah, habeenkiisuna qaa'imun wuu taagan yahay yaa taagan oo cibaadaysanaya zaahidka laguma odhan war waa leylka qaa'im iminka waa ismi faacil ismigan faacil faacilkiisii waa damiir qarsoon oo huwa ah damiirkaas yuu u noqonayaa leylkan ka leylka iyo habeenka ayaa cibaadaysanaya oo taagan leylkiibaa cibaadaysanaya haddaba waxaynu fahamnay walayluhu qaa'imun markaynu nidha habeenkiisiibaa qaa'im ah amaa taagan amaa cibaadaysanaya markaynu nidhi waxaynu halkaa ka qaadanay in faacil aynu ka dhignay zaman iyo xilli ama wakti iyo goor ayaynu faacil ka dhignay faacilkii rasmiga ahaa maaha markaa isdaxamad waxa cidhiidhi noqotay shawaaricu qaahira qaahira wadooyinkeegii ayaa cidhiidhi noqday kolkaa isdaxamad waa cidhiidhigii yaan faacil uga dhigay ereyga isdaxamad ah cidhiidhiga ayaan faacil uga dhigay shawaaricu qaahira ayaan faacil ka dhigay shawaaric wadooyinkiibaa cidhiidhiya baan ku idhi ma waxaad u malaynaysaa inay waddadani waddadan kale kusoo durugtay waddadanna wadadan kale kusoo durugtay kadibna inay wadooyin iscidhiidhiyayaan ma kula tahay waa maya yaa iscidhiidhiyaya haddaba halkaan wadada faacil ka dhigay waddaa isxidhiidhyaysa halkaan kaa idhi yaa faacilka rasmiga ihi uu noqonayaa faacilka rasmiga ihi wuxuu noqonayaa maxay dee shawaaricda maahe waa dadka dadkii baa iscidhiidhyaya dadkuna waxay isku cidhiidhiyaan halkee halkeebay dadku isku cidhiidhyayaan shawaaricda makaanki isku ciriiriyeen baa shawaaricda ah makaanka ayaa faacil laga dhigayaayo majaas caqliya weeyaano dee calaaqaduna waa makaanimada siday calaaqadu halka hore u ahayd sababnimada halka labada tusaale horena calaaqadu ay u ahayd sababinimada isdaxamad waxaa cidhiidhi noqotay ama iscidhiidhiday shawaaricu lqaahira magaalada qaahire wadooyinkeegii ayaa iscidhiidhiyey oo cidhiidhi noqday jadda waxa dadaalay jidduka dadaalkaagii wakadda waxa adkaystay ama aada u dadaalay kidduka tacabkaagii iyo dhididkaagii waa isku macnoun jadda jidduka wakadda kidduka dadaalkaagii baa dadaalay war ma dadaalkaagaa dadaala mise adaa dadaala yaa faacile dadaalka yaa faacil u ma adiga mise dadaalka laftiisa kolka waxaad faacil ihi xaqiiqada waa adiga adigaa dadaalaya laakiin haddaba halkan majaaz baa ku jiro oo waxaynu samaynay jadda wuu dadaalaydii kelimatu jadda af carabiga macaani badan bay ku timaadaa jadda jadda mar af waxay ku timaadaa awowga waa awow kolkaa jadun awow baa la odhan jiray af carabiga kolkaa jadda awow buu noqday baa la yidhaha saara jaddan baa la yidhahdaa awow buu noqday mararka qaarna jadda waxaa la yidhaahdaa cadamada sharafta ayaa jadda la yidhaahdaa wa annahu tacaala jaddu wa annahu tacaalaa jaddu rabbina ay cadamatu rabbina waa cadamada ayaa jaddiga marna loo isticmaalaa lua alcarabiya jadda kelimatu jadda mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa shayga cusub waa jadiid baa la yidhahdaa waxaani jadda wuu cusboonaaday bimacnaa jadiid kelimatu jadda marna lua alcarabiya waxaa loo isticmaalaa bimacnaa qataaca midhaha marka la goosanayo ayaa la yidhahdaa jadda himaar midhihii ayuu soo goostay kelimatu jadda af carabiga marna waxaa loo isticmaalaa dadaalka ayaa loo isticmaalaa kolkaa teenani maxay noqonaysaa waa dadaal bay noqonaysaa markaa jadda waxa dadaalay caliyun halkii lagu odhan lahaa ayaa laga yidhi maxay jadda waxa dadaalay jiduka dadaalkaagii kolkaa yaan faacil ka dhigay jadda jiduka jadda yaan faacil uga dhigay masder baan faacil uga dhigay jidiya masderka jidiya ayaan faacil ka dhigay kol haddaan masderka jidiya faacil ka dhigay oon jada jidduka ku idhi oon jiddigaa faacil ka dhigay faacilka dhigidda jiddigaasi masderkaasi waa majaas caqliya weeyaan majaas caqliya calaaqaduna waa masdernimada ilain masderku xidhiir buu la leeyahay dee ayuu maadada la leeyahe qaala xudaya wuxuu idhi xudaya xudaya nin nin wuxuu ahaa aynaan ka warrami karaynin balaayuu ahaa ninkaasi ninkani balaayuu ahaa laakiin balaayanimada waxa u dheer ninkan maamed muse nin sahlan war waa taabici iyo waa saxaabiba wey taabici buu ahaa taabici cafwan waxa weeye abibakar buu la noolaa xudaya cafwan welibana saxaabi buu ahaa saan filayo raggii gabayaaga ahaayee adu waxaa u badan yahay inuu taabici ahaa inuu saxaabi ahaa labadaasaan isku hayaa laakiin abibakar iyo cumar labadoodaba wuu la noolaan jiray balaayo habaarqabaa ah buu ahaa laakiin uu ka yaabiyey ummadda ninkani ninka gabayga uu ilaahay baray siduu ahaa uu u gebyi jiray iyo halkuu gabayga la aaday markay culimmadu eegaan aad iyo aad bay uga naxaan waayo nin fasaaxo badan fasaaxo badan fasaaxo badan buu ahaa gabay aad aragteenoo inta badan deeqsinimada loo soo qaata ninkii lahaa buu ahaa gabayga in la yidhaahayaa faqaalaha yaa rabaahu dayfun walaa kiran bixaqika laa taxrimhu talaylati laxman gabaygaa ninkii iska lahaa buu ahaa waa wuxuu dhigay wuxuu jeexay deeqsinimadaba dariiqa loo maro ayuu sameeyey nin kaste oo deeqsinimo ka hadlayaa gabaygiisaasu soo qaataa waxa weeye ninkani waa khayaal buu sameeyey khatar ah khayaal buu ahaa isaga khayaalka sameeyey maalin buu xasuustay isagoon shilin haynin buu xasuustay oo nin martii ku soo baxay xoolana ma haystee buu yidhi wax yaroo baraar la mooda ila jooga buu yidhi baraar baraarkaasi waa carruurtiisii caruur yaroo baraar la moodo dhar ma xidhaane gas bay yeesheen buu yidhi dhaxantii badnayday ku dhacaysay ay xaadoodii gas adag noqotay buu yidhi kolkaa qodaxdu ma muddo iyaga weligood kaba ma xidhan buu yidhi carruurtaydu qodaxduba iyaga ma muddo iyagaa muddo qodaxda buu yidhi dad lama deganaa weligay carruurtaydu dad lama indegin buu dad lama deganaadana dadka way ka cararaan way ka didaan sida bahalka maad aragtay uga dido uwaadhu uwaadhaanu isweheshanaa buu yidhi waxaan dhex deganahay buu laag yar baan dhex deganahay buu laag yar oo dhaxanta iyo aan kaga gabadaa buu yidhi iyo dabaylaha marka roobka iyo biyahana waan ka yarbaxaa buu yidhi annagoo sidaa weligay caruurtaydu laxoox la dubay afka mayna saarin ma yaga yaqaanba buu ku leeyahay dee umad dhar xidhaba maa kan baraar yar lamoodo baraar yar baa lamoodayoo dhagoraystay caruurtaydiioo caynkaaya ayuu habeen madownin nagu soo baxay buu yidhi markaase waanu wada naxnay buu yidhi markaanu is eegnay kadib baan ogaaday buu yidhi inuu marti yahay markaasaan alla bari waxoogaa ilaahay baan qacmaha u yartaagay buu yidhi markaasuu ilaahay buu baryey faqaala hayaa rabaahu dayfun walaa qiran bixaqika laa taxrimhu ja laylati alla ilaah waa marti marti sooryana ma hayo ilaah xaqaagaan caawa kugu dhaariye ninkan hilib yar oon siiyo alla ilaah ka qadinin kolka isagu ma arkayo isagiiyo ubadkiisa toonays ma arkaye baahiduu ku nool yahayba ma arkaye marti u timid ayuu eegaya ayuu qiimaynaya waa kan ilaahay baryaya markaa midi buu la booday ma ai buu leeyah ma geel buu leeyah ma loo buu leeyah cabaar buu mididii la warwareegeystay markuu la wareegeystay mididii waxba waayey ayuu ku yarow dhalay oo dee baraar la moodo ayaa soo cararay aabiyo dawaqtay markuu arkay markaasuu yidhi faqaala bnuhu lamaa ra'aahu bixayratin ayaa abat idbaxnii wahaye lahu ucman alla aaba kaale aniga i gowrac buu yidhi oo maraq yar iyo hilib yar iga samee ya markaasuu odaygii runmoodo uu ku soo dhaqaaqay kii yar aban waaban duldhigayba buu yidhi mididii wain huwa lam yadbax fataahu faqad hama ma gowricina laakiin waan isku dayey balka waran inankaygii curteed haddaan isidhi martiku martiqaad buu deeqsinimo ii laabani miyay jirtaa buu ku leeyahay ya waa taqaanaa halkaan marayee iyo duruuftayda dhaqaale waxay tahaye bal haddana halka eeg wuxuu ka hadlayaa deeqsinimadii carbeed buu doonaya inuu ku xasuusiiyo habku horta u hadlaya waa habkaa laakiin ninku dhinac kalu habaarqabo ka aha aanan jeclayn inaan idinka waramo cumar bin khaaab baa jeerka u diray abibakr ninkani waxbuu ka sheegay abibakr oo la garanayo oo saxaabadii ugu qaalisanayd ah ayuu wax ka sheegay abibakr nin aad u dulqaad badan buu ahaa ma ogtahay juuqu ma odhan cumar binu khadaab badhasaa buu lahaa oo zibriqaan jiray buu afka la galay zibriqaan markuu gabay ku caayey ayuu cumar u yeedhay oo jeelkuu geliyey markuu jeelka u diro waxoogaa jeelkii ku jiray ayuu gabay naxariis a ah jeelka ka soo tiriyey markaasuu yidhi cumar buu la hadlayaa halkiibuu kala soo hadlay markaasuu yidhi cumarow faqfir calayka salaam ullaahi yaa cumaru buu yihi faqfir calayka salaam ullaahi yaa cumaru cumarow buu yidhi shimbirihii keliyaha kuuskuusnaa een biilin jiray kii biilin jirayna aad godka madow ku riday shimbirihii talow xageed kaga tagtay buui waa hablo yaryaru dhalay buu shimbire leeyahay kolkaa cumar baa naxay oo wuu u yeedhay or balka alagaalay buu yidhi markuu u yeedhay buu yidhi ha isku caayin buu yidhi kol haddaad tidhi shimbirii keliyaha kuuskuusnaa way dhimanayaan kii biilin jirayna god baad kaga riday haddaad tidhi fakfir calayka salaamullaahi yaa cumarow ilaahay naxariistiisu ha kugu da'dee buu iska sii daakan shimbiraha yar ha biiliye buu yidhi markaasuu cumar naxayo wuu u yeedho wuxu saddex kun oo dirham buu siiyey hool cagtaa buu yidhi nin dambe oo muslima haddaad cayday laakiin carabkan kaa jari intuu qoslay buui cumarow caruurtaa iga gaajoon walahi haddaan cid ahay waayo caruurta baalka waan ku xoogsadaayo caruurtaa iga gaajoon buui markaasuu cumarku yidhi waxaad samaysaa buu yidhi saddexdaa ee dirham hooyo intaa noolahay haddaad caydo aniga waa ballan buu yidhi ina kaa kaajari dib dambe intuu cumar noolaa cid ma caayin intuu cumar noolaa maalintuu cumar dhintay allahu naxariistee ayuu gabaygii halkii ka bilaabay cidduu ka bilaabay kamaba warrami karo laakiin kollay naftiisu ka bay ahayd cidduu caayayey naftiisa gabacay ah aynan akhrin karayn buu u tiriyey waalidkii hadalkiiba daa ubadkiisa hadalkeedba daa xaaskiisa hadalkiiba daa balaayo waa ninkani cid uu reebay xutay aa la yidhahyo magacanaaba dhaliila magacan xutay ah ama arkaysa ayaa dhaliila gabay oo dhan waa cayn wax laga soo qaataa xutay ah qaala alxutay ah دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت طاعم الكاسي nin buu la hadlayaayo wuxu uhi dac iskaga tag almakaarima sharaf oo dhan iska daa buu yidhi faraha ka qaad laa tarxal haw raranin libuqyatihaa sharaf raadinteedun war waan kula talinayaayo adu weligaa sharafa sheegan buu yidhi sharaf weligaa ha isku sheegan hana raadinin buu yidhi sharaf ehelba uma tihid dac iskaga teg buu yidhi almakaarima sharaf oo dhan laa tarxal ha u raranin libuqyatihaa sharaf raadinteeda ha u raranin waqcud iska fadhiiso fa innaka adigu anta adigu aaacimu baa tahay labiiliye alkaasi huga loo soo dire adigu fadhigun kucun buu yidhi fadhi kucunku waa ceeb eeg insaanku ma ogaa fadhi kucunku waa ceeb haddii lagu yidhahdo biil baanu kuu soo diraynaa war ceeb kuu dhimani ma jirto waa ceeb weeye insaan qacmaha laadlaadsaday noloshiiba mayna cidhiidhi kugu soo noqonaynin noloshiiba cidhiidhi bay kugu soo noqonaysaa adduunyada waxaa loogu talagalay maalin inaad dheregto maalin inaad gaajooto maalin inaad waxyar hiigsato oo tidhaa maxaa kuu dhiman waxaa gaadh waxaa gaadh eeg meel baa kuu cad bilo idil baad dadaalaysaa waxaa gaadh waxbaad gaadh is laakiin wixii la gaadhayay oo dhan mar qura haddaad wada gaadhood ka soo farxalato maxaad xasuusan maxaa kuu dhiman waxaad hiigsataaba hadduuna jirin ka waran soo sidan gaalada dabaqyada qoladan iska soo tuurtoo kaluna noqon maayo waa khatar insaanka waxaa loogu talagalay noloshiisa eeg adduunyada nolosheeda waynu soo marnay nolosheeda toosani waxay ku jirtaa qallooceega qalooca inaad maalinna waxesho maalinna wax weydo inaad mar faraxdo marna werwarto inaad mar daasho marna nasato waa adduunyadaa loogu talagalay waa sidii ay nidaamkaygu ku socon lahaa weeyaane saxda ahaa dac iskaga teg buu yidhi almakaarima sharafta oo dhan laa tarxal haw sharaf raadinteed waqcud war fadhiiso fa inaka adigu anta adigu aaacimu laqudiya tahay alkaasi huga loo soo dire haddii quudkana laguu soo diro hugana laguu soo diro sharafi way kaa dhimatay haddaba u fiirso ereygan aaacima baan u jeednaa majaas caqliga ku jira aaacim waa ismi faacil muxuu u baahnaa aaacim markaa faacil buu u baahnaa maaha ismiga faacil faacil lama siine naaibu faacil baa kolka aaacim quudiye ka wax quudiyaa sharaf buu leeyahay war waa laquudiyu ujeedaa ilan wuxuu ku yidhi daci lmakaarima laa tarxal libuqyatiha sharafoo dhan ba ha samaynin buu ku yidhi xataa naftaada ma quudin kartid waa lagu beeliyaabuu ku leeyahay adaaci markaa waa ismi faaciloo halkii faacilka uu ka qaadan lahaa huwada yaree faacilkaa halkii laga siin lahaa ayaa huwa naaibu faacilo la alkaasina waa lamid oo alkaasi wuxuu ahaa ka dadka waxuwiya ee dharka usoo dira kolkaa ka dadka dharka u diraa tahay ma adigaa dharka laguu soo dira dharkaad xidhanaysa cid baa kaa bixisa buu kuleeyahay markaa sharaf melihido waxaad cunaysa iyo waxaad xidhanaysaba cid baa kuu soo dirta kolkaas sharafi way kaa dhimatay wa qaala alla aayad kale ku yidhi waidaa qara'ta markaad akhrido alqur'aana qur'aanka markaad akhrido jacalnaa waxaanu yeelaynaa baynaka dhexdaada iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yuminuuna aan rumaysnayn bilaaakhirati aakhare aan rumaysnayn xijaaban xijaab baanu yeelaynaa mastuuran wax qarinaya eeg ereyga xijaaban mastuurana u fiirso xijaaban mastuuran markaad eegto ereyga mastuurihi ma ismi faacilba mise waa ismi mafcuul waa ismi mafcuul mastuur haddii la macneeyo muxuu noqon lahaa mid la qariyey maaha xijaabka miyaa la qariyaa mise isagaa wax qariya oo kaku dhuumanaya qariya isagaa qariya kolkaa haddaba ereygan mastuura ismigan mafcuul halkii naaibu faacil laga siin lahaa naaibu faacil lama siin maxaa la siiyey faacil baa la siiyey kolkaa mastuuran wax asturaya baad odhanaysaa naaibu faacilin la siiyay ahayd kolkaa balaaqaa ku jirta sababta ilaahay uu saatir u odhan waayey uu mastuur u yidhi ku jirta aad u weyn waidaa qara'ta markaad akhrido alqur'aana qur'aanka markaad akhrido jacalnaa waxaanu yeelaynaa baynaka adiga dhexdaada iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yu'minuuna an rumaysnayn bilaakhirati aakhara an rumaysnayn xijaaban xijaab baanu yeeli xijaabka oo mastuuran wax asturaya kolkaa mastuur xijaabka laftiisii in la asturay baa lagaaga dhigay kolka haddii xijaabkaba la asturo kuu asturayina uu sii asturan yahay markaa waa balaaqo xeel dheer baa meesha ku jirta wa qaala tacaala alla aayad kale ku yidhi inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday wacduhu ballantiisu matiyan mid imanaysa matiyan ismi faacil baa la doonayay soo aatiyan in la yidhaah mid imanaya matiyan baa la keenay ismi mafcuul haddaba ismigan mafcuul halkii naaibu faacil laga siin lahaa ismigan mafcuul naaibu faacil lama siine maxaa la siiyey faacil la siiyey inahu kaana wacduhu matiya ay aatiya albax undur waxaad eegtaa ardayow ila almihaalayni labada tusaale alwalayni ee hore tajidu waxaad heli ana alficla ficilku fii kullin minhumaa mid kasta oo labadooda ka tirsan usnida in loo tiiriyey ilaa gayri faacilihi faacilkiisa cid aan ahayn fa ina alcukaaza bakooradda ama usha laa yamshi ma lugaynaysa iyadu walamiira boqorkuna laa yabni wax ma dhisayo waa boqor camar bnu caas wainamaa yasiiru waxa soconaya saaxibu lcukaaska u shawata ayaa soconaya wayabni waxa wax dhisaya cumaalulamiir amiirka shaqaalihiisii walaakin lama kaana alcukaasu markay bakooraddii noqotay sababan sabab filmashyi uu ku lugeeyo walamiiru amiirkiina sababan sabab filbinaa'i uu wax ku dhiso usnida alficlu ficilkii waxa loo tiiriyey ilaa kullin minhumaa mid kasta oo labadoodii ka tirsan uma andur waxaad eegtaa ila almihaalayni labada tusaale alaatiyeyni ee soo socda tajidu waxaad heli anna sawma soonkii usnida in loo tiiriyey ilaa damiiri nahaar maalinta damiirkeegii oo maalintiibaa soomaysaa la yidhi waalqiyaamu taagnidiina usnida waxaa loo tiiriyey ilaa damiiri leyl habeenka damiirkiisiibaa loo tiiriyey waalisdixaamu cihiidhigiina usnida waxaa loo tiiriyey ila shawaarici jidadkiibaa loo tiiriyey maca anna nahaara kiioo maalintu laa yasuumu ayna soomaynin bal yasuumu waxaa soomaya man fiihi cidda maalinta dhex joogta waleylu habeenku laa yaquumu ma cibaadaysanayo isma taagayo bal yaquumu waxa istaagaya man fiihi habeenka cidda dhex joogta washawaaricu wadooyinku laa tasdaximu isma cidhiidhiyayaan bal yasdaximu naasu dadkaa isxidhiidhiyaya bihaa iyada sababteed haddaba falficlu ficilka ow shibhuhu ficilka ka shabahay fii haadayni almihaalayni labadan tusaale usnida waxa loo tiiriyey ilaa hayri ma kii kayrkii huwa lahu isagu uu lahaa war kii ficilka iska lahaayee samaynayey amaa lagu samaynayeyba dee amaa kii ficilka waxa shabahay samaynayey amaa lagu samaynayey ayrkiibaa loo tiiriyey wladii sawaqa waxa munaasib ka dhigay dalika isnaada isku tiirintaana isku tiirintaana waxa munaasib ka dhigay أن almusnada ilayhi ka wax loo tiirinayo fi lmihaalayni labada tusaale zamaanu lficil waa ficilka zamankiisii aw makaanuhu iyo makaankiisii ama makaankiisii wa fi lmithaal alkhaamis nambarka shanaad usnid alficlaani labada ficil waxaa loo tiiriyey jadda iyo kadda ilaa masdarayhimaa labadoodii masdar baa loo tiiriyey walam yusnad looma tiirin ilaa faacilihimaa faacilkoogii wa fi lmithaali tusaalaha asaadisi lixaad yaquulu xudaya xudaya wuxuu leeyahay liman yahjuuhu ninkuu caayayo wuxuu ku leeyahay waqcud warniyahow iska fadhiiso fa innaka adigu anta daacimu laquudiyaa tahay alkaasi huga loo soo dire e fa tadunnu ma waxaad u malayni annahu isagu bacda an yaquul intuu soo yidhi kadib laa tarxal lialabi lmakaarim ha u raran sharaf inaad raadiso intuu soo yidhi yaquulu lahu inuu ku odhanayo inaka tudcimu hayraka war qayrkaabaad biilisaa miyuu odhan oo sawta sharafa iyadu wa taksuwahu waxbaad huwisaa miyuu odhan oo sawta sharaf ah laa ma odhan karo inamaa araada wuxuu u jeedaa uqcud iska fadhiiso kallan adigoo culays ku ah calaa hayrika hayrkaa kallan war kullan ha u akriyina halkaa kullan haddaad u cidi macnayn mayso kallan adigoo culays ku ah calaa hayrika hayrka adoo culays ku ah madcuuman adigoo lagu biilinayo maksuwan oo huga laguu soo dirayo fa usnida waxa loo tiiriyey alwasfu wasfigii almusnad loo tiiriyey lilfaacili faacilka ilaa damiiri lmafcuul mafcuulka damiirkiisii wa fi lmihaalayni labada tusaale alakhiirayni ee ugu dambeeya jaa'ad waxaa timid kelimatu mastuuran ayaa timid bedela saatir halkii saatir laga isticmaali lahaa wamatiyan ayaa timid bedela aatin halkii ismi faacil laga isticmaali lahaa fastucmila ismu lmafcuul ismigii mafcuul baa la isticmaalay makaana ismifaacil ismiga faacil halkiisii wain shita haddaad doontana faqul waxaad tidhaahdaa usnid alwasfu wasfigiibaa loo tiiriyey almabniyu loo bineeyey loo dhisay lilmafcuuli mafcuul ila alfaacil baa loo tiiriyey faacilka halkiin ayuu faacil looga tiirin lahaa fa anta taraa ardayo waad aragtaa min alamhilati kullihaa tusaalayaasha oo dhan waxaad ka aragtaa anna afcaalan in ficillo ow maa yushbihuhaa ama wax ficilada shabaha lam tusnad aan loo tiirinin ilaa faaciliha alxaqiiqiyi faacilkeygii dhabta ahaa inaan loo tiirin bal ilaa sababi alficli ficilka sababtiisiibaa loo tiiriyey ow zamaanihi baa loo tiiriyey ow makaanihi baa loo tiiriyey ow masdarihi baa loo tiiriyey wa anna sifaatin tilmaamo kaanat min xaqihaa xaqeegu uu ahaa an tusnada ila almafcuul in loo tiiriyo ayaa usnida ila alfaacil iyadana loo tiiriyey wa ukhraa mid kale oo kaana xaqeegu uu ahaa kaana yajibu uu waajibayey an tusnada in loo tiiriyo ila alfaacil ayaa usnida ila almafcuul iyagana loo tiiriyey an tacrifa ardayow inaad ogaato anna haada isnaada isnaadkan iyo isku tiirintani hayru xaqiiqiyin inuuna xaqiiqi ahayn lianna alisnaad alxaqiiqiya isnaadka xaqiiqigiihi huwa isnaad lficil waa in ficilka loo tiiriyo ilaa faacilihi faacilkiisii alxaqiiqiyi xaqiiqiga ahaa falisnaadu isnaadku idan haddaba hunaa halkeennan مجازي waa majaazi wa yusamaa waxaa بالمجاز magacaabaa bilmajaazi alcaqli baa lagu magacaabaa لأن المجاز في اللفظ كالاستعاaرة والمجاز المرسل لأن المجاز في اللفظ كالاستعاaرة khلد baa halkaa ku jira kitaab صaxaya ayaynu u baahannahay culimo ma wuxuu idin yidhi لأن المجاز في اللفظ buu idin yidhi كالاستعاaرة والمجاز المرسل layse waa in laysuu ku yidhi sow maaha saasaan doonayaa dabcadaasa ina saxday waayo suurtagal ma noqon karto in la yidhaa lina almajaasa fi lafdi waa in la yidhaha lina almajaasa laysa fi lafdi soo caynkaa maaha laysada saw fi lafdi kama horraysiin okay dabcadaasaa saxa laysada dabcadda kusoo darsanaysa ayaa dabcad sax a ah kolkaa iska hubiya markaa lina almajaasa majaasku laysa fi lafdi lafdiga kuma jiro kalisticaarati sida isticaarada iyo almajaasi lmursal oo kale bal filisnaadi isnaadkuu ku jiraa wahwa yudraku waxaa lagu garanayaa bilcaqli caqliga waxaad iska ilaalisa ardayow weligaa eeg xaashi eege ha noqonin haddaad ereyga halkaa ku qoran un macnee istiraa dee ereygii isagoo khaldan baad macnayni ama isagoo saxan baad macnayni waa inaad ogaataa ereyga hadduu wax ka dhiman yahay waxa ka dhinaan karaa wuxuu yahay hadduu ereyga wax ka dhiman yahay waa la garanayaa cashirka markaad fahamsantahay waa inaad fahamtaa ereyga ay xataa haddaanan anu kuu sheegin onan ku odhan halkaa khalad baa ku jira waa inaad aduu tidhahda halkaa khalad baa ku jira waa inaad soo tuurtaa wahuwa yudraku bilcaqli caqligaana lagu garanaya caqliga ayaa lagu garanaya horta waynu ka baxnay alqawaacid aw alkhulaasa markaa qaacidada bal hadda majaaz alcaqli uu leeyahay ayaan eegaya almajaaz alcaqliyu majaaska caqligiihi huwa isnaad lficil waa in ficilka loo tiiriyo ow maa fii macnaahu ficilka waxa macnihiisa qaba waa in loo tiiriyo ilaa hayri maa kii kayrkiibaa loo tiirini huwa lahu isagu uu lahaa kii uu lahaa ku aan ahayn baa loo tiirin eeg ficilku hadduu yahay ficilkii faacilka qaadan jiray muxuu u baahan yahay faacil saw maaha haddaba faacil waxaan ahayn baad u tiirinaysaa hadduu yahay ficilku kii majhuulka muxuu qaadan jiray naaibu faacil sawma naaibu faacilkii ku aan ahayn baad u tiirisay oo faaciloo kale a tusaale ahaan wuxuu noqonayaa isnaad majaaz caqliya ayuu almajaaz alcaqliyu majaazka caqligiihi huwa isnaad lficil waa in ficilka loo tiiriyo ow maa fii macnaahu ama waxa macnihiisa qaba waa in loo tiiriyo ilaa gayri maa kii gayrkii huwa lahu isagu uu u ahaa licalaaqatin liajli calaaqa calaaqo aawadeed ayaa loogu tiiriyey maca qariinatin qariino maceed qariinada oo maanicatin diidaysa min iraadati lisnaadi alxaqiiqi isnaadkii xaqiiqada ahaa in loo jeedo qariino diidaysana waa in la hayaa baa lagu yidhi isnaadkii xaqiiqada ahaa in loo jeedo qariino diidaysa waa in la hayaa alisnaad lmajaaziyu isnaadka majaazigiihi isnaadka majaaziga yakuun ilaa sabab lficil sidii labadii tusaale hore sababtii ficilka ayaa faacil laga dhigaa aw zamaanihi ama zamanka ficilka ayaa faacil laga dhigaa ow makaanihi ama makaanka ficilka ayaa faacil laga dhigaa ow masdarihi ama masderka ficilka ayaa faacil laga dhigaa ow biisnaadi lmabniyi ama ka loo bineeyey lilfaacili faacil ayaa ila lmafcuul loo tiirinaya aw ilmabniyi lilmafcuul baa ila alfaacil loo tiirin halkaa waxaynu kaga baxnay khulaasadii cashirkeennani uu qaadanayey bal haddaa layliskaa ka shaqaysanna eegno qaala abu ayib abalmiski arjuu minka nasran cala alcidaa waamulu cizan yakhdibu lbida bidami wayowman yagiidu lxaasidiina waxaalatan uqimu shiqa fiiha muqaama tanacumi wuxuu ihi abalmiski waa ninkii kaafuralkhshiidi la odhan jiray kaafuralkhshiidi weeyaan wuxuu ihi abalmiski war miskigoo dhan aabbihiiyo ugu yidhi abalmiski waa kunyadii kolkaa kaafuran khshiyadii abalmiski waa cadaroo dhan aabbihiiyo buu yidhi wuu ammaanayaa ma og tahay minka waxaan kaa rajaynayaa buu yidhi nasran guul cala alcidda cadowgay aan ka guulaysto war waxaan kaa filanayaa buu yidhi cadowgaygoo dhan inaan ka guulaysto ee sababtaan kaga guulaysan lahaa isi waxaan cadowgayga oo dhan kaga guulaystay idhi buu markaa wa aamulu waxaan filanayaa buu yidhi cizan cizi baan filanayaa cizi baan filanayaa wa aamulu waxaan filanayaa cizan cizi ciziga oo yakhdibu lbiida tacad ku dharooba bidami dhiig cizi yaroo seeftii afkeega hore dhiig u mariya seefta waxaa afka dhiigga u marinaya faacilka uhi waa cizi war cizi baan kaa rabaa buu yidhi seefta dhiigga afka u mariya cadowgaygii aan talow cadowgiisaasi waa maxay dee kolley qofku cadow qarsoon iyo cadow muuqdaba wuu leeyahe waxaa jira cadowga iminka uu ogaan ugu yarsarayaa sayfudawla oo saaxiibkiiyo weeyaan sayfudawla ayuu maanta cadow ka dhigayaa sababtuna waxay ahayd horaynu u soo marnaye way isyaro qabteen isqabad hada weyn ma aha wali waa saaxiibo laguma caayi karo ninkaa agtiisa sayfudawlo sidan haddana gabayga udhigaya laakiin dadka isku aqraantii way isqabtaan mar kaste abal miski markuu isaga ammaano wuxuu uga dhigay inuu sayfudawlaba ka soo jeedsaday markaasuu abalmiski isaga soo dhawaynayaa abalmiski ninka abal abalmiski la yidhaayo arjuu minka waxaan kaa rajaynayaa nasran guul cala alcidda cadowga oo dhan aan ka guulaysto wa aamulu waxaan filanayaa cizan cizi yakdibu ku dharooba albiida kuwa cadcad bidami dhiig ku dharooba wa maalin baan kaa filanayaa buu yidhi yaqiidu cadhogeliyo alxaasidiina xaasidiinta maalin waxaan kaa rajaynayaa buu yidhi xaasid oo dhaniba uu xanaaqo waxaad isiinaysa markuu arko wa xaalad baan kaa rabaa buu yidhi xaaladda oo uqiimu shiqa ayaan darnida andhigo fiiha dhexdeeda muqaama tanacum halkii raaxada maalin ayaan shaqaawadii iyo hoogii iyo silicii iyo ambartii raaxada dhigo oon ku bedelo oon raaxada iyo ayaan silica aan isku bedelo ayaan kaa rabaa buu yidhi sayfudawlow sayfudowle maaha abalmiskiyo hadaba u fiirso oo halka uu inaga yidhi mataqaaniin beytka hore shadrigiisa yakhdubu lbiida yakhdubu yaa faacil u ah yakhdubu yaa faacil u ah damiir qarsoon saw maahoo huwa ah damiirka huwi ihiyuu ku dhacaya ama uu u noqonaya ciziga ayuu ku dhacayaa damiir ciziga u noqonaya ayaa halkaa faacil ah kolkaa waa damiir iziga ku dhacaya ayuu faacilkii ka dhigay kolka u fiirso oo cizigu miyuuna sababulquwo ahayn cizigu miyuuna sababulquwa ahayn waa sababulquwa kolkaas sababta dee dhiiga seefta afka u marinaysa ma ahe waa sababtii awooda laakiin samaynaysay kolkaas sababtiibuu faacil ka dhigaye wuu iskaga tegey faacilkii rasmiga ahaa inuu sameeyo meel kale ayuu haddana isnaad ku kale isnaad kale ku jiraa waxaad eegtaa wa yowman yagiidu lxaasidiin yaqiidu yaa faacil u ah wa yowman maalin baan kaa rajaynayaa buu yidhi yaqiidu lxaasidiin xaasidka oo dhan cadhogeliya maalin xaasid oo dhani oo cadhoodaan kaa filanayaa buu yidhi wa yowman yaqiidu lxaasidiin halkaana markaad eegto yaqiidudaa yaa faacil u ah damiir qarsoonoo huwa ah oo yoomka u noqonaya warma maalinta lafteedaa cadhogelinaysa maalintu mise waa se iyo xilligii cadhadu ay xasilaysay waa xilligii cadhadu ay dhacaysay kolkaa darafkii zamaan ayaa faacil laga dhigay sabankiibaa faacil laga dhigay ille waxaan isku ogeynin sabanka faacil laga dhigo oo sababta faacil laga dhigo oo makaanka faacil laga dhigo ayaynu isku ogeynin waxaa jira abalmiski ninka miskiga aabbaha u ahow arjuu minka waxaan kaa rajaynayaa nasran inaan ka guulaysto cala alcida cadowga inaan ka guulaysto wa aamulu waxaan kaa filanayaa cizan cizi baan kaa yakhdibu ku dharooba albiida kuwa cadcad bidami dhiig ku dharooba wa yowman maalin baan kaa filanaya maalinka oo yaqiidu ka cadhaysiiya alxaasidiina xaasidiinta wa xaalatan xaalan kaa rajaynayaa xaalada oo uqiimu andhigo ashiqa ayaan darnida fiiha dhexdeeda muqaamatana cumbarta raaxada andhigo ayaan kaa rajaynaya qaala tacaala allaa yidhi laa caasima min mri illaahi ilaa man raxima laa caasima alyowma maanta cid laga badbaadinayaa ma jirto min mri illaah ilaahay amarkii ilaa man raxima ilahay kuu naxariistay mooye caasim saw ismi faacil maaha ismigan faacil waxaa looga shaqaysiinayaa sidii ismiga mafcuul bimacnaa ismigan faacilin faacil la siiyay ahayde waxaa la siinayaa naaibu faacil kolka laa caasima badbaadiyaha odhane waxaad odhanaysaa laa caasima ku badbaadinayo ayaad odhanaysaa ku badbaadin karaa ma jiro ayaad odhanaysaa waxaa kalood heli kartaa inaad caaimiinka saw macsuuma maynaan isticmaalin macsuum laa caasim alyowm kolkaa waxaa keenay in caasimkaa macsuum lagu macneeyo min amri laahda ka dambaysa min amri laahda ka dambaysa ayaa keenaysa laa caaima ay laa macsuuma wax laga badbaadin karaa ma jiro alyowma maanta min amri lah ilaahay qadarkiisa ilaa man raxima ilaahay kugu naxariisto mooye number ko buu idiin qabtay so number ma idiin qabtay horta mise anaa mooday number laba number laba markuu qabtay hoosta wuxuu kaaga sheegay in sidana lagu dayn karo laakiin icraabtaa isbedelaysa qolada tafsiirka akhrida waa inay iska jiraan hadday laa caasima ku macneeyaan wax ka ilaaliya waa inay faacilka manta dambe ay xagga dambe ay de faacil ka dhigaan haddii kale waa inay laa caasima wax laga badbaadin kara yidhaahdeen wax kaa badbaadin kara ma wax laga badbaadin karo ama kaa dhawri kara waa inay yidhaahdeen laa caasima alyawma maanta wax laga ilaalin karaa ma jiro min amri illaah ilaahay amarkiisa ilaa man raxima ama laa caasim alyowma maanta wax ka ilaalinaya min amri illaahi ilaahay amarkiisa oo wax amarka ilaahay ka badbaadin karaa ma jiro ilaa man raxima ilaahay kuu naxariista mooye almuhim caasimkaa ayaa ah ismi faacil ismiga faacil faacil buu qaadanayaae faacilka huwa ah ee u qarsoon ayaa hee ayaan faacil ahayne naa'ibu faacil ah oo de kii uu xaqa ulahaaye faacilka ahaa lama siine mafcuulinbihigii baa la sii ilan mafcuulinbihigaa laga dhigaa ayaa la siinayaa dahabnaa waxaanu u kacnay ilaa xadiiqatin beer yaroo qanaa'a heesaysa beer yaroo heesaysa ayaanu xaggeega u kacnay beertu miyay heestaa miyay faraxdaa ilayn heesta farxad baa looga jeedaaye beertu miyay faraxdaa mise ka dhex jooga ayaa farxa ka dhex jooga ayaa farxa kolka haddaba qanaa'a waa amilaة mubaalaqa ama ismi faacilu nooc ka mida weeye ama amila mubaalaqa amila mubaalaqa faacilkii ay qaadanaysay huwa ahaa ama hiya ahaa u fiirso faacilka halkaa ku jira faacilkiima waxaan u celiyey beerta mise waxaan u celiyey qofkii faraxsanaa beertaan u celiyey kolkaa waa makaankii beertu dee waa makaan kolkaa faacilkii waxaan ka dhigay makaan ilan zemen iyo makaanba waa laga dhigi karin jiray banad way dhistay alxukuumatu dowladii kaiiran wax badan oo min almadaarisi madaarista ah bimasr masr dhexdeeda dowladdu waxay dhistay wax badan oo madaarisa ayay dhistay banat alxukuumatu kaiira min almadaarisi haddaba yaa faacila banad markaan eego alxukuma xukuumaddu waxa weeyi golaha wasiirada weeyi ma injineero wax dhisaa mise waa wastaadin mise waa foormaanin midna maaha maxaa looga jeeda hadda amarkii bay bixiyeen wey kolka waa sababtii sababtii baan faacil ka dhignay xukuumaddu maadaamay tahay sababtii amar arrinkan bixisay ee dhaqaalaha ku baxaya keentay iyadiibaa faacil laga dhigaya markaa banad way dhistay alxukuumatu dowladii kaiiran wax fara badan oo min almadaarisi madaarista ah wa qaala abutamaam nin abu abutamaam la odhan jiray ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi takaadu cadaayaahu yujanu junuunuha ida lam yucawidha biruqyati aalibiin takaadu waxay sigaysaa cadaayaahu waxbixintiisu yujanu junuunuhaa waalideedu inay waalato ninkan hadduu wax kuu dhiibo wayba waalanaysaaba buu yidhi waxbixinta lafteedaaba waalanaysaba buu yidhi waxbixin yaroo waalanaysa weligaamaad aragtay ya waa balaaqo idaa lam yucawidhaa haddii uuna megengeliyo ilaahay uga baryin biruqyati aalibin bisababi ruqyati aalibin qof duceeya tufidii haddii aan qofkani waxbixintiisa hadduuna wadaadda u soo marin oo wadaadadu hadayna usoo ducaynin buu ku yidhi oo waxayna usoo tufin waa la waalanayaa buu ku yidhi markaa waxbixintaa lafteedaa lagu waalanaya waxbixin lagu waashaa way jirtaa dee weligaa miyaad maqashay ya waxbixin lagu waasho way jirtaa waa xaqiiqi weeyi way dhacdaa anigu waan mid baan ogaa kolley mid baan garanayaa magaalo aan joogay bay ka dhacday waxaan xasuustaa sagaaliyo sideed waxay ahayd sagaal iyo sagaahankii sideed iyo sagaahankii sagaal iyo sagaahankii magaalada dirodhaba la yidhaha qola masaakiina ayaa joogaysay oo dadkan ka dawarsaday masaakiinta aa joogtay dadkii soo qaxay hargeyse ka soo qaxay ayaa nin kamida ah, ayaa xawaalad lacag loo soo dhigoo laga yaabaa inuu dee meesha joogabay way dhici kartaa waxaa dhacday xawaaladiibuu tegay oo nin yaroo miskiina ayaa ka daba tegey markaasuu orniyo waxiidhii buu yidhi etoobiyana xeerkeegu waxa weeye inaan qofka riyaa lama siiyo ah, ah, imikaa la siiya intan dambaa la siiya berigii hore waa loo yaryarayn jiray oo dee guryuhuba shan riyaal bay ku kiriisnaan jireen hore guryuhu maxay ku kiriisnaan jireen kiradaydile reerka laga qaada shan riyaal bay ahaan jirtay de waxaan waxba shan kun ma way ka yartahay dhowr shan kun oo imika shilin somalilanna way ka yartahay waa berigaa waxaa jiray dee wax yar baa lagu karayn jiray waxaa jiray kiyoo loo yaryareeyo oo shilinka loo gambagambeeyo masaakiinta oo loo qaybiyo ayuu ninkaasi u yeedhayoo markaasuu yidhi wuxuu sameeyey mataqaanaa waxoogaa lacagoo isku taalla oon bir ahayn ayuu u dhiibay markaasuu miskiinka intuu farxay farxay ayuu saa u wareegeystay hadda sidaa saas u wareegeystay markaasuu intuu qoslay buu yidhi war niyo haba waashe ma u dhiiba ma uga badiyaayo eeg isagu daacad buu ahaa waxoogaa buu u dhiibay dee ninkii siduu maalintii o dhan sidaa ugu cararayu sidaa ugu wareegeysanayey gelinkii dambe gaadhaa jiro u dhintay ya gelinkii dambe uu dhintay waa khatar moogtahay kolkaa ninku wuxuuna filanaynin hadduu helo waa ka kacbay noqonaysaa takaadu waxay sigaysaa cadaayaahu waxbixintiisa yujanu junuunuhaa waalideeda in lagu waasho idaa lam yucawidhaa markii uuna magan gelinin biruqyati aalibin qof wax tufa tufkii markuuna una ilaahay uga baryin qof wax tufa waa lagu waalanaya waxaan ujeednaa yujanu ficilkani horta waa sidiisa faacil buu qaataa ha eegin waa ficilada iyagoo majhuulkaa faacilka qaata way yujanu haddana waxa faacil looga dhigay junuun junuunna maaha faacil rasmiya waa masder masder baa faacil looga dhigay waynu isku ogeyn culimo in masderka faacil laga dhiga markaa insha allah layliska koobaad ee boga ayaynu ka bilaabi doonaa maalinta soo socota wallahu aclam kahainoogu joogo